نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد waxaanu bilownay kitaabu liimaan xadiikii koowaad baynu qaadanay baabun buniya alislaamu cala khams waxaanaynu shalay kusoo gabagabaynay ishkaal bacdu ahlilcilmi ay tilmaameen oo ah islaamka shan baa lagu dhisay miyaan laga fahmayn islaamka iyo waxaa lagu dhisay inay kala laba yihiin jawaabta maxay noqonaysa islaamka shan baa lagu dhisay islaamkana shay baa laga dhigay wixii lagu dhisayna bunya laamu min amsin an xaggeed baa laga dhisay an hay baa lagu dhisay waa jawaab wey jawaabta labaad oo kaba fiicantaa allahu aclam halyidha ya yani shacab hani naam waa kala duwan yahay waa hay kliya yani bictibaar majmuuc markaynu ka eegno waa hay keliya waxaynu ku tusaalayna teendhadii waxaa laleeya tiirkaasaa lagu dhisay udubkaasaa lagu dhisay baa la odhanaya laakiin marka teendhahaan laga hadlayo wuxuba waa isla teendhadii wey magacii waa ka wada dhexeeya ayib wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala baabun wuxuu baabu yahay iimaanka umuurtiisa iyo waxyaabaha iimaanka soo gudagelaya iyo wa qowli illaahi iyo qowlkii uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala oo haddii laysu idaafeeyo baabu umuuri liimaan wuxuu baabu yahay umuurta iimaanka iyo wa qowli illaahi tacaala ay wa baabu qowli illaahi tacaala laysa albiru samafalku ma wanaagu ma ahaanin an tuwalluu wujuhakum ay tawliyatu wujuhikum wejiyadiinna inaa u jeedisaan qibala almashriqi waalmaqrib xagga bari iyo xagga galbeed samafalku waxa weeye kaa kuma koobna walaakiin hase yeeshee albira samafalku man mid weeye ay biru man aamana mid waxa weeye rumeeyey samafalkii weeye bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe qiyaame wlmalaaikati iyo malaaigta iyo wlkitaabi iyo wnabiyiin wa aata almaala xoolaha bixiya calaa xubihi ay maca xubihi iyadoo lala qabo inuu jecel yahay dawi lqurba waxa weeye qaraabada kuwa u saaxiibka a ah siiya iyo walyataama agoommaha iyo wlmasaakiina masaakiinta iyo wabna sabiili ka musaafirka ah iyo wsaa'iliina kuwa weydiisanaya ee waxaweeye baahan iyo wafi riqaabi addoommada xoraynteeda ku bixiya wa aqaama asalaata salaada ooga wa aata azakaata zakada waajibka ana bixiya waalmuufuuna kuwii oofinayay bicahdihim ballantooda ida caahaduu haddii ballan ay galaan wasaabiriina kuwii ku sabreeyey fi lba'saa baahida iyo wadaraa'i xanuunada labaduba waa dhibaato laakiin basaa waa dhibka xagga xoolaha ku yimaada wey inuu qofku caydhoobo dara'na waa dhibaatada ku imanaysa jidhkiisa ku imanaysa yani fi lfaqri walmarad labadaba iyo wa xiina albasi ay wa xiina alqitaal xilliga dagaalka waxa weeye sabraya ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeye run sheegay wa ulaaika kuwaasi hum yagu almuttaquun waa kuwa alla ka cabsanaya wa qowlihi tacaala qad aflaxa waxaa liibaanay almuminuun dadka muminiinta abaa liibaanay dabeedna muminiinta tilmaamahoodii baa la taxay hum fii salaatihim khaashicuun wladiina hum can illawi mucriduun wahaakada labadan aayadoodba waxay tilmaamayaan iimaanku inuu waxyaabo badan ka kooban yahay aayadda waxay tilmaantay iimaanku inay soo gudagelayaan waxyaabo badan ay soo gudagelayaan ha noqoto kaliimaani biاllah wاlmalaaikati wاlkitaabi wاlnabiyiin ama ha noqoto acmaal ha noqoto waxa weeye la samaynayo dhammaantood waa iimaan weeye marka laga hadlayo albiruna waa ismun jaamicun likhisaali اlkhayr waa magac kulminaya khasladaha wanaagsan oo dhan kulminaya xadaana cabdulahi bnu muxamed wuxuu uhi imaam lbukhaari xadaana cabdulaahi bn muxamed bn jacfar almusnidi waxaa loo nisbeeyey lafdiga musnid lnahu kana yuxibu alaxaadii almusnada lalmunqaica wuxua nin aad u daneeya axaadiista xidhiidha mutasilka ah ee la yidhaahdo musnadka la yidhaahdo ayuu jeclaa mursalaadka iyo mucalaqaadka iyo maqtuucaadka iyo kuwa noocaasana munqaicaadkana waa iska ilaalinaya sidaa awgeed buu ugu caanbaxay oo loo nisbeeyey almusnidi ninkii musnidka ahaa lanahu yuxib sanad qaala waxa uhi xadaana abu caamir alcaqadi shiikha la yidhaahdo abu caamir alcaqadi ayaa waxa weeye noo sheekeeyey isagana waxaa la yidhahda cabdilmalik ibni camr alcaqadi aimmadii xadiika ayuu ka mid ahaa qala xadaana sulaymaan bnu bilaal ataymi mawlaahum sulaymaan ibnu bilaal waa min rijaal shaykhayn waana nimanka iqaadee ahbaata ayuu ka mid ahaa can cabdillaahi bni dinaar abu cabdiraxmaan alqurashi mawlaahum isaguna taabiciintii waaweynaa buu ka mid ahaa can abi saalix dakwaan asamaan azayaad akwaan waa magaciis abu saalixna waa kunyadiis asamaan azayaad waa subagle saliidla wey yani nin subaga iibiya saliiddana ka ganacsada ayuu ahaa meesha kuufa la yidhaahdo ayuu usoo jalbin jiray oo keeni jiray saliidaha iyo subaga waana loo nisbeeyey qofku waxa uu ka ganacsado wadikruhu bilwasfi aw billaqabi aw xirfatin laa ba'sa in lam yacibi haddii aan lagu ceebaynayn oo aan lagu aflagaadaynayn oo aan waxaweye nuqsaan loogu tilmaamayn waa subaglihii xirfadiisa iyo shaqadiisa in lagu sheego wax ceeba maaha amaan buu canku yahay zayaad abu alix can abi hurayra radia allahu tacaala an nabiyi sal llahu alayhi waslm qaala waxaa wuli aliimaanu iimaanku bidcun wasituuna shucba waa dhowr iyo lixdan gobol ama qaybood weeye walxayaau xishoodkuna shucbatun waa gobol min aliimaani iimaanka ka mida xadiidkani wuxuu inoo tilmaamaya oo u waafaqsan yahay imaam albukhaari sida uu baabaystay yacnii iimaanku inuu leeyahay badan iyo qaybo khisaal badan iyo waxyaabo badan inay soo gudagalayaan ayuu xadiikani ku cadyahay lafdigan bukhaari waa bidcun wasituun lafdi kale oo muslim ku yimi wuxuu tilmaamayaa bidcun wasituun aw bidcun wasabcuun waa dhowr iyo lixdan ama waa dhowr iyo toddobaatan lafdi kaloo sunanta ku yimi waxa uu tilmaamaya isaguna saxiixa bidcun wasabcuun oo aan shaki lahayn marka waxaynu haynaa riwaayada bukhaari oo bilaa shaki yar muslim oo shaki la geliyey iyo riwaayaad kale oo iyagu jasminaya dhowr iyo toddobaatan inay tahay culimmada qaar waxay yidhahdeen waxaa la qaadanaya sida ibnu oo kale riwaayada bukhaari baa la qaadanaya bidcun wa situun dhowr iyo lixdan inay tahay liannaha alaqalu walmutayaqan waa iyadaa ugu yar iyadaana lahubaa dhinac kalena sanadkeedaa ugu xoog badan amuslime shakiga uu ku jiro waxaa laga horaysiinaya kuwa bilaa shakiga ah. ah baa ka horeeya culimmada qaarna waxay yidhahdeen ta badan la qaadanaya bidcun wa sabcuun ee aan shakiga lahayn waxaana loo qaadanaya liannaha ziyaadatu min iqa waayo nin iqaa ah baa inoo ziyaadiyey oo dhowr iyo lixdankii wuxuu inoogu ziyaadiyey toban kale wa ziyaadatu min aiqati maqbuula qofka iqadahina waxa uu ziyaadiye waa la aqbalaya labaduba waa dhowdhow yihiin laakiin muhimaddu waxay tahay iimaanku inuu gobollo badan iyo qaybo badan u qaybsamo wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qaybaha waxaa ka xishoodka ayaa ka mida walxayaau shucbatu min aliimaan waxaana xishoodka si gaara loogu tilmaamay waayo xishoodku inta kale asal buu u yahay xishoodku waa ka keenaya inta kale in lagaa helo xishoodku waa ka keenaya waxyaabo badan oo xunxun oo iimaankaaga nuqsaaminaya inaad iska dayso alxayaa waxay ku macnayaan waa khuluqun yabcatu calaa tarki lqabiix waa dhaqan ama dabeecad qofka ku qaadaya xumaanta inuu iska daayo oo uu ka xishoodo wayamnacu min ataqsiiri fii xaqi dilxaq oo diidaya ciddii xaq kugu lahayd xaqeeda in laga gaabiyo waxaweey keenaya wuxuuna ka mid yahay abeecadaha ugu waaweyn ee abeecado badani ay ku dul dhismayaan waxayna yidhaahdaan qofka haddii xishood laga waayo khayr baa laga waayo ida qalla maau lwajhi qalla xayaauhu walaa khayra fii wajhin ida qalla maauhu xayaauka faxfad calayka fainama yadullu cala ficli lkariimi xayaauhu waa abeecadaha asaasiga ah ee la doonaya qofka muslimka inuu ku sifaysnaado laakiin yaa la khaldin xishoodka sharciga ah ee xumaanta kuu diidaya iyo wax dadka qaar ay xishood moodayaan oo aan xishood ahayn waxaa khajalka loo yaqaano macalinkaagu markuu su-aalku weydiiyo ama su ay kugu laaqanto ee aad u baahato inaad culimmada weydiiso haddaad ka xishooto su-aashii noocaasi waa madmuum wey marka alabulcilmiga laga hadlayo waxaweey wax xishood la yidhahdaa ma jiro in allaha laa yastaxyi min alxaq fahal cala almar'ati guslun ida hiya xtalamat wlaa yacuuqan kalxayaa can alabi wاlkibru wabdul maa tufaadu waktubi xishoodku yaanu kuu diidin waxaa xishood lagu sheegaya xaqiiqatan xishood maaha yaanu kuu diidin cilmiga yaanu kuu diidin waa laga yaaba inay gu dhacda maalmihi aan waddanka imi ragga qaar inay yidhaahdaan xalqada waayo ardaydadii baa fadhida aanu malcaamada udhigayna ama aanu iskuulka udhigayna waa xishoodka waxa lagu sheegayo kale wey yani wuxuu ka xishoonayaa ardaygiisu inuu xalqada ku arko waxaa xishoodka loo sheegay liahmiyatihi axaadiis badanoo tilmaamaysa fadliga uu leeyahayna waa inoo soo socota alxayaau laa yatii ila bikhayr alxayaau kulluhu khayr axaadiistaasina waa soo socota wuxuu hi musanifku raximah baabun wuxuu baab u yahay almuslimu muslimku islaamnimadiisu ay kaamilka tahay man mid weeye salima ay ka nabadgaleen almuslimuuna muslimiintu min lisaanihi wayadih qaala alimaamu abu cabdillaah xadaana aadam ibnu abi iyaas shiikha la yidhaahda aadam ibnu abi iyaas ayaa noo sheekeeyey waynu soo mar qaala xadaana shucba amiiru lmuminiina fi lxadiid shucbat bnu lxajaaj horaynu usoo tilmaano can cabdilaahi ibni abisafar ninka loo yaqaano cabdilaahi ibni abisafar oo safar loo yaqaano magaciisa saciid ibni yuxmid ama ibnu axmed labadaba waa la yidhaahdaa ibnu yuxmid ama ibnu axmed abu axmed alhamdani alkuufi cabdilaahi ibni abisafar magacaas haduu kugu soo baxo kutubu sitaha safar laba dabdi in la yidhaahda safrun oo fada la sukuuniyo ama in la yidhaahda safar in la yidhaahdo waxaana la kala siinayaa fi lkuna iyo fi lsmaa hadday kunya tahay hadda meesha ku haynaa ma kunya mise isim kunyaynu ku haynaa ibni abi safar kunya haddii ay tahay waa la fatxiyaa laakiin magac hadduu yahay waa la sukuuniyaa asafru bاsukuuni fi اlasmaai wاlfatxu fi اlkuna bila mtiraai waa qaacida wey hadday magac tahayna safrun baa la yidhahda haddii ay tahay kunyo tahayna abusafar baa la yidhahda ninkana uu tusaalaa wa ismaaciil uu ku cadfan yahay ninka loo yaqaana ismaaciil ibnu abi khaalid almakhzumi alaxmasi alkuufi ismaaciil ibni abi khaalid alaxmasi albajari alkuufi wuxuu ka mid ahaa xufaaddii waaweynaa buu ka mid ahaa culimmadu waxay yidhaahdeen oo ku tilmaameen inuu yahay almiisaan waa nimanka lagu tilmaamay wey almiisaanna waa ammaanta halkii ugu dambaysay wey yacnii isagaa dadka lagu miisaamaa ninka waafaqaana waa xaafid ninka nin xifdila ma culimmada qaarna waxay ku tilmaamaan culimmada takhasusaadka qaar waxa weeye ku hooseeyey xilyatu aalibcilmiga ka eega wa khamsatun lam yuftax lahum fi naxwi waa nin laxni badan buu marka naxwaha laga hadlayo waxa weeye icraabka iyo howlahaas kuma fiicnayn laakiin baabka xadiidka marka la joogo wuxuu ahaa iimaan buu ahaa ma aha ninku inuu cilmi ku fiicnaado cilmina lagaga fiicnaado can shacbiyi wuxuu ka warinayaa ninka shacbi la yidhaahdo waa caamir ibni sharaaxiil ashacbi oo aimmadii waaweynaa ka mida ardayda ka qaadatay shacbi waxaa loogu kalsooni badan yahay ismaaciil ibnu abi khaalid abat nnaasi fi shacbi waa ismaaciil ibnu abi khaalid sidaana waxaa tilmaamay sufyaan athawri alimaam axmed ibnu xambal abu xaatim araazi dhammaantood waxay tilmaameen codkii ka qaatay ninka loo yaqaano shacbi in loogu kalsooni badan yahay ismaaciil bnu abi khaalid can cabdilaahi bni camr camr bni sharaxiil shacbina wuxuu ahaa culimadii fuqahadii waaweynaa ayuu waxa weeye ka mid ahaa ahaa nin kaftan badan oo taraajamtiisa marka laga hadlayo nin aad u kaftama ayuu ahaa waxaa la yidhi ibliis weligii ma guursaday wuxuu hi daaka cursun maa shahidnaa waa aroosaanaan ka qaybgelinahay weydiinina waxaa la yidhi waad nis yartaha maxaa sidan kuu jimir yareeyey baa layidhi wuxuu idhi liannii zuuximtu fi raxim ilmagalaynkii baa la ila wadaagoo la igu cidhiidhiyey waayo mataan buu ahaa waxbaa laygula qaybsaday ilmagalaynkii wuxuu ahaa aad u kaftan badan oo waxa weeye aad u furfuran buu ahaa can cabdillahi bni camr radia allahu tacaala an nabiyi sal lahu alayh wasalam qaal waxaa ui almuslimu muslimku islaamnimadiisu ay kaamilka tahay man axad weeye salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabadgaleen min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi qacantiisa wlmuhaajiru qofka hijrada dhammayska tiran hijrooda almuhaajiru hijratan kaamila man mid weeye hajara ka fogaaday maa naha allahu canhu alla subxaanahu wa tacaala waxa uu diiday qaala waa imaam اlbukhaari wa qaala abu mucaawiya abu mucaawiya waxau yihi waa mucallam waayo abu mucaawiya ma soo gaadhin abu mucaawiya waa muxamed bnu khaasim addariir nin indhoola abuu ah waana ragga lagu kalsoonida badan yahay min aiqaat اlabaat ayuu ah qaala waxau ihi xadaanaa daawuud daawuudna waa daawuud ibnu abi hind daawuud ibnu abi hind wuxuu ahaa nin aad u cibaado badan waa ninka dahabiga ay ku tilmaamayaan markuu ka soo naqlinaya cadiy bn abi cadiy inuu i saama daawuud bnu abihin arbaciina sanata laa yaclamu bihi ahluhu yakhruju bifutuurihi fayatasadaqu fi ariiq yacnii afartan sano ayuu soomayey xaaskiisuna aanay ogayn quraacdii loo sameeyeyna inta uu qaato ayuu jidka intuu sii socdo kusii sadaqadaysanayay nin aad u cibaado badan buu ah can caamir amir bn raxiil shacbi qaal waxa ui samictu waan maqlay cabdallah ibna camr bn اlcaas can nabiyi sal اllah alayh waslm imaam buhaari sanadka wuxuu u soo celiyey inuu inoo cadeeyo shacbi si toosa inuu uga maqlay saxaabiga cabdlahi bn camr bn اlcaas waayo sanadka hore waxaa ku sugan cancana ku sugan ashacbi can cabdillaah imaam buhaarina sida la yaqaano kuma kaaftooma labada qof inay isku xilli wuxuu jecel yahay in la ogaado inay kulmeen oo ay wax kala qaateen si uu taa u akido ayuu sanadka soo celiyey oo waxa uu yihi xadaana daawuud can oo shacbiya qaala samictu cancanadiibaa meesha ka baxday ixtimaalkii wa qaala cabdulaclaa waxaa uu yihi waa cabdulaclaa ibni cabdilacla asaami an daawuud bn abi hind can caamir ashacbi can cabdillaah can nabiyi sal allahu alayh wasalam waa sanad saddexaad oo mucalaqa oo imaam buhaari uu inoo sheegay xadiika waxa uu ku baabaysta imaam buhaari lafdigii xadiika lafdiga xadiikuna wuxuu tilmaamaya muslimiintu iyo muminiintu islaamnimada iyo iimaanka inay ku kala badan yihiin liyasdaaduu iimaanan waxaa looga jeedaa alkaamilu fi lislaam qofka islaamnimadiisu ay kaamilka tahay waa man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih macnuhuna u dhici maayo qofku hadduu salaada ka tago ama aanu soomin ama zakada bixin waayo laakiin laga nabadgalo islaamnimadiisu inay kaamil tahay laakiin waxaa looga jeedaa almuslimu alkaamilu man adda alfaraa'id waajibaadkiiyo xuquuqdii alla la yimi binaadamkuna ay ka nabadgaleen ama si kale haddii aynu u dhigno man addaa xaqa allahi wa xaqa annaas qofka xaqa alla guta xaqa dadkana guta ee dadku ay ka nabadgalaan xoolahooda uga nabadgalaan jirkooda uga nabadgalaan cirdigooda iyo sharaftooda uga nabadgalaan ka noocaasa islaamnimadiisu kaamil wuxuu nabigu tilmaamay man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih waxa lagu bilaabay carabka ayaa lagu bilaabay waayo isagaa ka halisaysan acanta isagaa ka halisaysan dhinacyo badan carabka marka laga hadlayo isagu wuxuu qaadanaya wakhtiyo badan waxaa laga yaabaa dad tegay oo dhintay carabkaagu inuu gaadho waxaa laga yaabaa dad dhalan doona carabkaagu inuu gaadho kuwa joogana waa gaadhaya min baabi wla laakiin qacantaadu way gaadhaysa mid dhintayna gaari mayso acantaadu mid iman doonana gaari mayso laakiin mid kula jooga ayay gaahaysa dhinaca markaynu ka eegno waxaa halisaysan waxa weeye carabka ayaa halisaysan dhinac kale acanta inta badan laguma degdego hawlbaa kaa xigta laakiin carabku waa fududyah wuxuu doono ayuu waxa weeye ku hadlaya carabka isagoo qofkii ka hor jooga la aflagaadaynaya isagoo kaa maqanna waa lagu xamanaya sidaasuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wa yadihi qacantiis qacanta loo sheegay waa haaliban qof haddii la dhibayo wax loo geysanayo oo xubnaha loogu geysanayo qacantaa inta badan la isticmaalaa laakiin haddii laad lala dhacana ya ama madaxa lagu herdiyo iyaduna way soo gudagelaysa waa dhib loo geysanay waa inuu qacantaada iyo lugtaada iyo madaxaada waxawe intaba uu ka nabadgalay jilibkaagaba wuxuu kaloo xadiiku tilmaamay almuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu hijrada dhabta ah waa wixii ilaahay uu kaa xarimay in laga fogaado hijradu waa laba waa daahiratun wa baaina mid muuqanaysa oo qofku beledkii gaalnimada inuu ka hijroodo oo beled islaam uu aado baladkii dambigiisa iyo fuxshigiisu batay in laga hijroodo oo la aado baled daacada iyo wanaaggu uu ku badan yahay baledka bidcadu ay ka soo ifbaxday in laga guuro oo la aado baled sunnadu ay ku muuqanayso hijradaasi waa mid muuqanaysa wey waayo safar baad gelaysa hijrada labaad ee xadiidku tilmaamaya waana taa asalka ah ee taa kala keenaysa hijrada baatinka ah qofku inuu ka fogaado dunuubta iyo macaasida hijrada dhabtahay waa taas wey baabun ayulislaami afdal wuxuu baab u yahay islaamnimada khisaasheeda ta ugu fadliga badan qaala waxa uhi imaam lbukhaari xadaana saciid bnu yaxya bni saciid alqurashi qaala waxa uhi xadaana abi oo ah yaxya bnu saciid alqurashi qaala xadaana abu burda bni cabdillaahi bni abi burda ibni abi muusa alashcari abu burda magacaasuu caan ku yah magaciisana burayd baa la yidhaahdaa laakiin ishtahara bikunyatihi inta badan kunyadiisa lagu sheegaa magaciisa burayd laguma sheego min iqaabu ah abi burdata wuxuu ka warinayaa abi burda oo awowgiiya aabbihii waa cabdullah awowgiina waa abu burda oo u dhalay saxaabigii jaliilka ah abi muusa alashcari an abi burda isagana waxaa la yidhi ismuhu kunyatu magaciisuba waa abu burda magac kalaba male an abi muusa wa cabdilaahi bni qays alshcari saxaabigii jaliilka ah radi allahu tacaala can qaala waxa hi qaaluu waxay idhahdeen saxaabadii ya rasuul allah ayu lislaami ay ayu dawi lislaami dadka islaamka u saaxiibka ah afdalu ugu fadli badan ayu dawi slaami afdalu dadka islaamka u saaxiibka muslimiinta ah keebaa ugu fadli badan waxa fiican in sidaa lagu macneeyo waayo ayu lslaami afdalu isma qabanayso islaamka keebaa ugu fadli badan looma jeedo laba midun baynu u baahannahay ayu khisaali lislaam islaamka khisaashiis iyo xubnihiis iyo waxyaabihii soo gudagelayay teebaa ugu fadli badan waa marka laga hadlayo la isweydiinaya acmaasha la qabanayo iyo ayu lislaam ay ayu lmuslimiin taasaana meesha looga jeedaa waxaana kuu cadaynaysa jawaabta kuu cadaynaysa camal lama sheegina waxaa la sheegay dad baa la sheegay ayu dawi lislaami afdal qaala waxau hi man salima kii ay ka nabadgalaan baa ugu fadli badan muslimiinta almuslimuuna muslimiintu min lisaanihi wa yadih kaasaa ugu fadli badan riwaayo kalena waxaa ku timi ayu lmuslimiina khayrun muslimiinta keebaa ugu wanaagsan marka way ismacnaynayaan ayu lislaam ay dawi lislaam iyo ayu lmuslimiin jawaabtuna man muslim weeye salima almuslimuun xadiiskana hore inuu soo macnay baabun icaamu acaami min alslaam wuxuu baabu yahay cunto islaamka inay ka tahay xadaana camru bnu khaalid abulxasan alxaraani qaala xadaana alley waa alley bnu sacd imaamkii weynaa waa ka soo hadalnay can yaziid bni abi xabiib almisri imaam jaliila ayuu ahaa yaziid bnu abi xabiib waa shuyuukhdii ley bnu sacd wuxuuna ahaa misri buu ahaa ley bnu sacd markuu ka hadlaya waxa uu idhaahdaa sayidunaa wa caalimunaa waa madaxda noo ahaa caalimkana noo ahaa nin cilmi badan buu ahaa afqaha ahli misra ayaa lagu tilmaamay muxadid faqiih ayuu ahaa abi lkhayr marhad ibni cabdilaahi lyazani marhad ibni cabdilaahi lyazani can cabdilaahi bni camr radi allahu tacala canhuma ana nin sal nabiy sal llahu alayh waslm nabiga waa weydiiyey ayu lslaami khayr ay ayu khisaali lslaam islaamka qaybihiisa khayrunkebaa ugu wanaagsan hadda waxaa la sheegaya khisaashiibaa la sheegaya dadkii la sheegi maayo qaala wuxuu hi nabigu tucimu acaam cuntada ayaad quudinaysaa wa taqra'u salaam salaantana waad ku akhriyaysaa bimacnaa iyo waman lam tacrif kii aadan garan labadaba nabiga waxaa la weydiiyey islaamka qaybihiisa kuweebaa ugu fadli badan wuxuu ku jawaabay nabigu tucimu acaam yani jumlada ficli baa laga dhigay ficli baa laga dhigay tucimu acaam imaam lbukhaarina icaamu acaam buu baabaystay jumlada ismiya ayuu ka dhigay jumlada ismiya iyo ficliyana sida balaaqada lagu tilmaamo farqiga udhexeeya waxa uu yahay ficil haddii laga dhiga waxaa looga jeedaa in la wado altajadud wاlxuduuث wاlistimraar in ficilkaa la joogteeyo isim haddii laga dhigana hubuut iyo dawaam ayuu waxa weeye kutusaya iyo qofka inuu tilmaan u yahay tucimu acaam cuntada inaad quudiso oo aad soo celceliso oo aad wax la baxdo iyo wtaqra'u salaam salaanta in la faafiyo alladii acamahum min juuc amanahum min awf waa labada nicmo wey min juuc waamanahum min khawf yani tucimu acaam dadka gaajadaad ka biinaysa wa taqra'u salaamna waxaad ugu ducaynaysaa nabadgelyo iyo badbaado marka la isa salaamana waa la kala nabadgelaya qofka assalaamu calaykum haddii lagu idhaahdo dhibkiisaad ka badbaadaysa xitaa wuu isku xishoonayaa qofku isagoo laga yaabo inuu dhibaato kuu geysta inuu haddii dee qof waalan aanu ahayn qofka caadiga ah waa kaa joogsanaya sacuudigana iyo carabtuna hadda aad bay u isticmaalaan haddaad meherad soo gasho adoo maqan ama degdegsan oo dadka jooga aad salaami weydo adaa xaq u laha inaad salaanto adaa soconayay inta saa laguu soo eego ayuu lagu odhanaya asalaamu calaykum waa layska kaa jeedinay ninkan soo galay aanna salaamayn talo muxuu soo wadaabaa la odhanaya nabadgelyadooda iyo xasiloonadooda waxay tahay inay ku salaamaan adoo iska maqan baa waxaa laga yaabaa qof inaad eegayso shaksiyan u eegi maysid laakiin waad maqantaha ishaada unbaa ku maqan intuu ku soo egu ku odhanaya asalaamu waa iga jaysa wey isha ha iilan wey badbaadu ka dayay badbaadu ka marka waxaa weeye taqra'u salaam in waxa weeye salaanta la badiyo wuxuu nabigu inoo tilmaamay cala man carafta waman lam tacrif axaadiista kale waxay tilmaamaysaa afyu salaama baynakum ifshaau salaam salaanta in la faafiyo waxayna ka tahay waa calaamatu tawaadu haddaad aragto qofku inuu salaamayo cid walba ya ciddii ka soo horbaxdaba uu salaamayo waxa weeye waa calaamatu tawaaduc wey waayo dadka qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan madaxda unbaan salaamaya waayo madax dadka kale ima geyaan waxa weeye waa calaamat lkibri waalcujbi wey salaanta in la faafiyo waa hay aad u qiimo badan wey khisaasha waaweyn ee islaamka ayay ka mid tahay baabun abcan axaadiista markaynu eegno ayu lislaami khayr waxyaabo badan baa la sheegay mar waxaa la sheegayaa man salima in lagaa badbaado mar waxaa la sheegayaa icaamu acaam mar waxaa la sheegayaa assalaam waxyaabo kalena axaadiista kale waa lagu sheegay laakiin jawaabtu waxay tahay dhammaantood marka laysu geeyo waa khisaalulislaamka ugu waaweyn wey niyatu waxba isku sii kalifi mayn waa khisaasha islaamka ugu khayrka badan baynu ku dhaafayna laa natakalaf baabun min aliimaani an yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi baabun wuxuu baab u yahay min aliimaani iimaanka waxaa ka mida ah an yuxiba liakhiihi walaalkii inuu la jeclaado maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa la jecel yahay xadaana musadad waa min shuyuukhi lbukhaari waana nimanka caankaee lagu kalsoon yahay wy magaciisuna waxay ku xadaana musadad ibni musarhad ibni musarbal ibni muqarbal ibni arandal ibni carandal ibni sarandal ibni maasig ibni mustawrid albasri intaasoo dhan baa loo taxay laakiin imaam dahabi waxau hi markuu magacaa taxay wa hada siyaaqun cajiibun fii nasabi musadad yani sida lagu yaqaano maahe waa mid cajiiba oo nakara ay ku sugan tahay inta la hubo waa musadad ibni musarhad ibni musarbal ibni lmustawrid intaasaa la hubaa oo a'immadii waaweynaana ay u sheegeen ragga qaar markay maqleen waxaa la taxayo waxay idhaahdeen haadihi ruqyatu ladqati alcaqrab dibiqallooc haddii uu ku qaniino waa dawadii laysku tufayey bay idhahdeen laysku dawaynayay kaftan bay uga jeedaan laakiin de qardhaasbay u ekaanaysaa wax la fahmaya maaha waa qardhaasihii khaldanaa wey ayib xadaana musadad qaala xadaana yaxya yaxya waa yaxya bnu saciid alqaطaan waa a'immadii waaweynaaya xadiidka yaxya bnu saciid alqaطaanna waa talaamiiddii shucba shucba ardaydiisuu ahaa waa nimanka lagu tilmaamay amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid wbamiiri lmuminiina laqabu a'imat alxadiii qidman nasabu rag kooban oo labaatan gaadhaya ayaa muxadisiintii kumanaanka ahaa lagu tilmaamay amiiru lmuminiin cid waliba ma qaadato waa darajada ugu sarraysa muxadi uu gaadho in la yidhaahdo amiiru lmuminiin imaam lbukhaari baa ka mida muslim baa ka mida yaxya bnu saciidkana ka mida shucba sufyaan athawri imaamu axmed ragga noocaasabaa umaraa lmuminiin filxadii la yidhaahda ninkani nin aad u xifdi badan buu ahaa nin aad u xifdi badan buu ahaa waxaa dhacday sufyaan athawri oo aimmadii waaweynaa ka mida ayaa wuxuu soo booqday kuufa ayuu deganaa ahlulkuufa ayuu ahaa wuxuu soo booqday meesha basra la oo ninkani ka soo jeedo dabeedna wuxuu u yimi cabduraxmaan ibnu mahdi oo aimmadii waaweynaa ka mida wuxuu waxaad ii keentaa ibnu mahdiyow nin aad u xifdi badan oo waxa weeye xadiidka ila muraajaceeya udaakiruhu lxadii xadiidka alla mudaakaroodo cabduraxmaan ibnu mahdi wuxuu u keenay yaxya bnu saciid alqataan dabeedna waa la niqaash sufyaan thawrina waa aimmadii waaweynaa marka loo eega yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid waa ardaydiisa wey alqataan dabeedna markuu la niqaashay ayuu cabduraxmaan ibnu mahdi u yeedhay wuxuu ihi maa ataytanii biinsaan inamaa ataytanii bishayaan biniaadanimaadkeenina jin iyo shayaan baad ii keentay muxadiiinta waxaa ka mida markay cid ammaanayaan ammaanahooda waxaa ka mida cajiibka ah inay yidhaahdaan fulaanun shayaanu hebel waa shayaan wey waayo shayaanku waa waxaynaan afgarayn inaga baxsan markay ninka xifdigiisa ka yaabaan ee uu biniaadamkaba dhaafo xifdi badnaan ay waxay uga jeedaan ninkaas inuu adkiidhaaay xadkii inuu dhaafay ayb ragga la bartaa waa muhim ninkan yaxya ibnu saciid waa ninkaas weeye shayaannimo waxaa loogu sheegay xifdi badnaan wey waana imaamu fi ljarxi wاtacdiil can shucba ibn اlxajaaj amiir اlmuminiina fi اlxadiid can qataada ibni dicaama asaduusi albasri isaguna waa aimmadii waaweynaa waa lixdan nina lagu tilmaamay xadiidku inuu ku wareego markuu soo socdo xadiidku meeluu ka yimaadaba lixdan nine sida badan aanu xadiidku dhaafin ayaa lagu sheegay waa nin aad u xadii badan walow lagu haysto masalada qadarka lagu haysto can anas radi allahu tacala canhu can nabiyi sal اllah alayh wasalam wa can xusayn almucallim oo lagu cadfayo shucbo lagu cadfayo waa xusayn ibni dakwaan almucallim albasri qaala waxa uhi xadaana qataada can anas wa qataada bni dicaama can anas bni malik albasri waana saxaabigii ugu dambeeye basre ku dhintay waana toddobadii saxaabi ugu axaadiista badnaa can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxa ui laa yuminu ma rumayn axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa la jecel yahay xadiikan caanka ah wuxuu inoo tilmaamaya iimaanka waajibkaa ah waxa ka ah, ee haddii lagaa waayo iimaankaagu aanu dhammaystirmayn waxa ka mida walaalka wanaagga inaad la jeclaato taa macnaheedu ma aha wanaaggii ilaahay uu ku siiyey inta lagaa qaado walaalkaa in la siiyo laga hadli maayo ee wanaagga sida aad naftaada ula jeceshahay walaalada inaad ula jeclaato waana sifaadka muminiinta laga doonayo magaaladu ganacsato badan bay qaadaa culimo badan bay qaadaa ducaad badan bay qaadaa odayaal badan oo waxgaradabay qaadaa waxa weeye dad badanoo wanaagsan bay qaataa laakiin qofku inuu idhaahdo keligay keligay anunbaa sidaa noqonaya tan diidan yahay waa taas meel fiican gaadhoo tiigso adduun iyo laakiin dadka walaalada aan alla jeclow inay waxa weeye iyaguna khayrkaa ay haleelaan niyadaa wanaagsan waxay lid ku tahay xasadka qofku dadka inuu xaasido waxay lid ku tahay qofku dadka inuu iska weynaysiiyo waxay lid ku tahay qofku inuu jeclaado dadka inuu ka sareeyo oo mar walba dadka uu ka muuqdo oo mar walba lambarwan uu noqdo oo hogaamiye uu noqdo waxyaabahaasi lid ku tahay tilka daaru laakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lard walaa fasaada aakhira waxaa iska leh dadka aan doonayn dadka inay iska saraysiiyaan xaqiiqatan ba uga sarreeyaan laakiin iyagu qasadkoodu aanay ahayn dadka inay ka sarreeyaan cabdulahi bnu cabaas waa kii lahaa aayadda haddii aan fahmo waxaan jeclaystaa ummaduba inay ka fahamto wixii aan ka fahmay waa inaad wanaagga dadka la jeclaataa wixii aad faa'iidaysato waa in lagula wadaagaa halka aad joogto waa inaad la jeceshahay in lagu soo gaadhaa oo wax lagula wadaaga haddii kale waxaa la noqonaya sida kuwa cilmiga dee ka ganacsanaya ya mar waxa weeye alfiyat bnu malik baan burco ku dhigtay dabeedna magaalo gobolada kamida wadankan booqday arday iyagu dhammeeye iyaguna markaa alfiyo ayaan waxaa weeye la niqaash oo iyagana way ku cusbayd anigana way igu cusbay dabeedna zaydun ahuuka baan ku idhi ana zaydan ahuuka marka anna la geliya jumlada ismiga ah isim baa laga dhalaaliyaa marka haddii khabarku uu mushtaq yahay way sahlan tahay ana zaydan qaaimun qiyaamu baa la yidhaahdaa way sahlan laakiin ana zaydan akuuka dhalaalis bay u baahan tahay waa suaal culus wey alfiyadana waa dhammeeye su-aashaasaan weydiiye waxaa ku ihi ana zaydan akuuka dhalaaliya meelay u qaadaan bay waayeen waxaana loo dhalaaliya kown baa loo keenaa yani alimtu na calimtu kawna zaydin akhiika dabeedna waxay idhaahdeen ninka alfiyada noo dhigaya macalinkoodii bay tuhmeen ma wuxuu doonaya alfiye labaad inuu noo bilaabo dabeedna masaladaa dib looga sheego ila lacag buu naga qaadanaya hadduu hal marna wada fahansiiyo waxa wey shaqadiiba ka dhammaanaysa waxbuu laa hadhaya cilmiga ka mida dabeedna ka xanaaqeen masaladii waa in khayrka iyo cilmiga la faafiyo wey baabu wuxuu baabu yahay xubu rasuuli sal allahu alayh wasalam min aliimaan nabiga in la jeclaadaa inuu iimaanka ka xadaana abulyamaan wuxuuhi imaam lbukhaari qaala xadaana abulyamaan alxakam bnu naafic alximsi macisba waynu soo marnay insha allahu tacala markaynu kala barhkaya gaadhno ragga idinkaa dhammaystiraya waa la qabsan doontaan insha allahu tacaala markaynu kutubsitaa dhammaynana raggaba dushaa laga wada haynaya insha allahu tacaala qaala waxa uhi ahbaranaa shucayb ibnu abi xamza shalay baynu soo marnay qaala xadaana abuzinaad waa kunyatun waa laqabun cala sabiili alkunya waa naanays wey naanays weeye abuzinaad eh, laakiin kunyadiisa rasmiga ah waa abu abdmaan abu cabdiraxmaan magaciisuna waa cabdulaahi bnu dakwaan cabdulaahi bnu dakwaan abuzinaad waa laqab abu cabdiraxmaanna waa kunyadiis nisbadiisuna waa madani waa reer madiin wey waa nin imaamoo jaliila abuzinaadna waa ka xanaaqayay xaafidku waxa uu ku tilmaamaya kitaabka alqaabta uu ka alifay wa kaana yaqdabu minha laakinahu ishtahara biha jiddan waana qaacido muhima ninku hadduu ku caanbaxo naanays naanaystaana uu yidhaahdo yaa laygu sheegin waaxan ama uu ka cadhoonayo ama aanay wanaagsanayn laakiin uu ku caanbaxo aan si kale lagu garanayn loo joojin maayo waa lagu sheegaya waa lagu sheegayaa laakiin marka lagu sheegayo waxaa loogu sheegayaa si ninkan dadka looga sooco oo aan loogu khaldamin oo aan loo daciifin ama isagoo daciifa iqa aan loogu sheegin xadiikaa la ilaalinaya hawl ka weyn baa meesha taalla waa xadiidkii nabiga calayhi salaau wasalaam waa qaacido in lagu sheegayo haba dhibsada hadduu doono laakiin waa hadduu ku caanbaxo tusaale labaadna waa inoo soo socdaa insha allahu tacaala abuzinaad waa naanays wey can ilacraj iyaduna waa naanays cabduraxmaan ibnu hormus nin laangara abu ah, ah marka acraj baa lagu calaamadiyey wadikruhu bilwasfi aw bilaqabi aw xirfati laa ba'sa in lam yacibi acraj iyo acwar iyo axwas iyo axwal iyo axdab iyo tilmaamaha la ah waa lagu sheegayaa hadduu ku caanbaxo ilaa asalku wuxuu ahaa dee qofka inaan lagu sheegin aanada iinta ku sugan ama ceebta ku sugan ama abuurka alle nuqsaanta ku sugan in lagu sheego wax wanaagsan maaha qofku waa dhibsanaya can abi hurayra radi allahu tacala canhu ana rasuul lahi sal allahu alayh wasalam qaala waxaw fawladii nafsii biyadi waxaan ku dhaartay wladii nafsii biyadi kii naftaydu qacantiisa ay ku sugnayd baan ku dhaartay laa yuminu rumayn maayo axadukum midkiin xata akuuna ilaa aan ahaado axabba ilayhi xaggiisa mid looga kalgacayl badan yahay min waalidihi kii dhalay iyo wawaladihi kii uu dhalay labadaba xadiika labaadna waa lamida waa ku darayna xadaanaa yacquub waxaa ui bukhaari xadaanaa yacquub bnu ibraahim waxaa ii sheekeeye shiikha layhahda yacquub bnu ibraahim addawraqi albasri qaala waxa ninkaasina wuxuu ka mid yahay dib baynu ka sheegi doonaa insha allahu tacaala sagaal nin oo waxa weeye lixda imaam ee kutubu sitahaba shuyuukhu ahaa waxbay ka wariyaan ma oo sanadkay geliyaan ma ah si toosay uga qaateen sagaal nin oo bukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo tirmidi iyo ibn maaja iyo nasaa'i lixdaba shiikh u ah ninkana ka mida ah yacquub ibnu ibraahim addawraqi waana dee teetan aad weyn sidaad arkaysaan asxaabu kutubi sita lixdaba shiikh buu noqday qaala waxa uhi xadaana ibnu culay waxaa noo sheekeeyey shiikha la yhahda ibnu culay culaya waa hooyadii hooyadii waya culay waa ismaaciil ibnu ibraahim ibni culayat albasri waa nin iqaadii waaweynaa ee muxadiiinta ka mida culayana waa ka xanaaqay waayo nin dhan in loo nisbeeyo tuhum baa imanay aabba ma lahayn baa laga yaaba dadka qaar inay isweydiiyaan muxadiiintu laakiin umay joojin dahabi wuxuu ka soo naqliyey inuu yidhi inuu yidhi ninkani man qaala ibnu culaya faqad iqtaabani ninka ibnu culaya igu magacaabo waa i xant xantuna waa dembi weyn dahabi baa ka daba tego waxa uu hada suuءu khuluqin minhu raximah اllahu tacaala shiikha waa ka dabeecad xumo inuu sidaa yidhaahdo maxaa la samaynaya malxiila inahu ishtahara biha maxaynu xiilad samaynaa meel looga leexdo maleh ismaaciil ibnu ibraahim haddii la yidhahdo cidi ku garan mayso laakiin ismaaciil ibnu culaya haddii la yidhahdo ama ibnu culaya cid waliba marka waa kuwa aynu tilmaanay loo joojinayn haddii loo baahdo can cabdilcasiiz ibni suhay abu xamzat albunani albasri taabiciintii waaweynaa wey cabdاlcaزiiz ibn suhayb can anas ibni malik can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam xaa sidaasaa loo ahriyaya xaa'il iyo taxwiil iyo xadiid midna loo odhan maayo waxa weeye xaa ayaa loo odhanaya wa qowluha lafdan asad in lafdigeedo keliya lagu dhawaaqaa wanaagsan macnuhu wuxuu doonaba ha noqdo laakiin macnahaan waxaa looga jeeda taxwiil sanad sanadkii aynu soo wadnay baa laga sanad kale ayaa lagu bedelaya waxadaana aadam wa aadam bnu abi iyaas qaala xadaana shucba can qataada ibni dicaama can anas qaala waxa wii qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam laa yuuminu ma rumayn axadukum midkiin xata akuuna ilaa an ahaado axaba ilayhi mid xaggiisa looga jacayl badan yahay min waalidihi kii dhalay iyo wawaladihi kii uu dhalay iyo wanaasi dadka ajmaciina dhammaantood xadiikani wuxuu tilmaamaya iimaanka waxaa ka mida welibana waajibka ah nebi maxamed calayhi salaau wasalaam in la jeclaado welibana jacaylkiisu waa inuu ka badan yahay khalqiga kale jacaylkooda makhluuqaadka kale dadka la jeclaanaya saddex qaab baa loo jeclaada maxabatu shafaqati waraxma maxabatu ijlaali waxtiraam maxabatu mushaakalati wastixsaan jacaylku saddexdaa kama baxo inaad u jeceshahay dhibirsanaan iyo uturid iyo naxariisasho waa ubadkaaga jacaylka aad jeceshahay ama inaad u jeceshahay ixtiraam iyo weynaysiin waa waalidkaa jacaylka aad jeceshahay iyo cidda aad weynaysiinayso iyo in isfahan iyo iswaafiqid iyo wixii lamida qofka aad u jeclaanayso xaaskaagaad u jeclaanaysa saaxiibkaabaad u jeclaanaysa qof kalaad u jeclaanaysa isfahan iyo iswaafiqid waxa weeye in qofka loo jeclaado saddexdaba meesha waa laynoogu tilmaamo waalidkii waa la sheegay waladkiina waa la sheegay dadkii kale mushaakalada iyo istixsaanka loo jeclaanayayna waa la sheegay intaba jacaylka nabiga alayhi salaau wasalaam baa ka weyn jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka weyn nabigana intaba waa laga helay intaba waa laga helay nabiga waxaynu u jeclaanaynaa ixsaanka iyo samafalka uu inoo sameeyey xaqa iyo hanuunka iyo badbaadada naarta uu inaga badbaadinayo gallada noocaasi waa ka weyntahay tii waalidka waa ka weyntahay tii waalidka waa ka weynta sidaasaa nabiga loo jeclaanaya maxabadiisuna waa waajib baabun xalaawat liimaan wuxuu baab yahay iimaanka macaankiisa xadaana muxamed bnu muan waxaa noo sheekeeyey shiikha muxamed bnu muana la yidhaahdo muxamed bnu muana kunyadiisu waa abu muusa laqabkiisu waa azamin wuxuu aha nin naafa bu ah zamin wuxuuna kamid yahay ragga aadka loogu kalsoon yahay waxaa inoo soo socda muxamed bnu bashaar bundaar nin la yidhaahdo iyo muxamed ibn lmuana labadaasiba waxyaabo badan bay iska waafaqeen waxay iska waafaqeen labadaba muxamed baa la yidhaahda labadaba muxamed baa la yidhaahda waxay iska waafaqeen labaduba lixda imaam ee kutubu sitaha labaduba sheekh bay u ahaayeen taana way iska waafaeen waxay iska waafaeen labaduba magaalay ahaayeenoo basray u dhasheen waa saddex sooma waxay iska waafaqeen labaduba sanad bay wada dhasheen boqol iyo toddobiyo lixdankii hijraday labaduba wada dhasheen waxay iska waafaqeen labaduba sanad bay wada dhinteen miftaaxa soomaaliya markaanu dhiganaynay calaamadaasanu ku calaamadsanay waxa weeye laba iyo konton iyo laba hijradu markay ahayd waa miftaaxa dowladda soomaaliyeed marka dibadda lagala soo hadlay ayay waxawey iska waafaeen waxay iska waafaqeen inay isku abaqa yihiin yani bay wax ka wada qaateen ardayna waa wada leeyihiin xaafidkuna abaqada tobnaad buu taana waa iska waafaeen muwaafaqaadka badan baa labadani ka dhexeeya waa cajaaib wey maxamed bnu muana azani qaala waxaa ui xadaana cabdulwahaab ibn cabdilmajiid aaqafi isaguna nin iqa buu ahaa basre ayuu dhashay waxaa la yidhi dakhligiisu sanadkii dhulal iyo beero ay lahaayeen waxaa ka soo gelayay lacag gaadhaysa konton kun baa ka soo gelayay waxaana ku filnaa in yarbaa ku filnaa kun iyo laba kun baa ku filnaa waxaa la yidhi sanadku markuu dhammaado kontonkaa kun shilinkamuhay markuu sanadku dhammaado halkuu ku bixinay muxadi buu ahaa wuxuu siinaya muxadiiinta danyarta ah ee dakhligooda aan haysan ayuu kafaalo qaadanaya sanadku markuu dhammaado way iskoosanaysaa xisaabtiisu wuxuu heli lahaa daaro badan iyo guryo badan inuu ka dhisto xoolo badanna ka dhaqdo laakiin wuxuu ku baabinayay fii ahli lxadii ahlulxadiidka inuu siiyo qaala waxa uhi xadaanaa ayuub wa ayuub ibna abi tamiimata asakhtiyaani a'immadii waaweynaa ayuu ka ahaa waxaana kuugu bannaan asakhtiyaani iyo asikhtiyaani iyo assukhtiyaani siinta in la fadxiyo iyo in la kasriyo iyo in la damiyo waa muallau siin weeye laakiin waxaa caana sakhtiyaan sakhtiyaanna waa juluud lhanam xoolaha haragooda wey taasaa loo nisbiyey waa imaam jaliila can abi qilaaba cabdilaahi bni zayd aljarmi albasri raggani dhammaantood waa basriyiin wey muan laga bilaabo ibn muan ilaa laga gaadhaya anas oo saxaabiga ah dhammaantood waa ahlulbasra waa musalsal bilbasriyiin can anasin can nabiyi sal اllahu alayh wasalam qaala waxa ui alaaun ay alaau khisaalin saddex dabeecadood man kuna fiihi qofka ay ku sugan yihiin wajada waa helaya xalaawat liimaan iimaanka macaankiisa ayuu helaya an yakuuna allahu ta koowaad waxay tahay allah inuu ahaado axaba ilayhi xaggiisa mid looga jacayl badan yahay mima siwaahuma wixii labadoodaba ka soo hadhay ilaah iyo rasuulkiisa damiir ma lagu jamcinaya xadiikani waa ku jamciye xadiikanana wuxuu tilmaamaya ninkii khaiibkaa markuu yii waman yacsihi ma faqad awa inuu nabigu i bisa khaiibu anta nin khudbadeeya adaa ugu xun maxaad u leedahay waman yacihima qul waman yaci llaaha warasuula laakiin culimmadu waxay ku jamciyeen asal ahaan inay iska bannaan tahay laakiin waxa macsiyada la yidhaahdo mid walba sideeday dembi u tahay in la kulmiyo uma baahna man yacsi illaaha iyo warasuulahu mid walba cisyaankiisa lagu halaagsamaya culimmada qaar waxay yidhahdeen xadiidka waxa loo diiday waa nin khudbadaynayay haddii la khudbadaynayana caddayn baa loo baahan in wax la ysku duuduuba looma baahno idan waman yacsi illaaha warasuulahu sidaasaa faycaan haddii la khudbadaynay xadiikan waa la jamciyey axaba ilayhi mima siwaahuma waa ilaah iyo rasuulkiisa asal ahaan wa an yuxiba almara tan labaad waa inuu u jeclaado inuu jeclaado laa yuxibuhu inaanu u jeclaanayn ila lilah waxa weeye ilaahay dartii mooyaane wax kale wa an yakraha inuu naco an yacuuda inuu ku noqdo fi lkufri gaalnimo kamaa yakrahu sida uu u nacayo an yuqdafa in lagu gano fi naari naarta in lagu gano sida uu diidaya xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya iimaanka laftiisu inuu yahay wax macaan oo la dhadhansado macaankaa dad baa dhadhaminayo meel fiican iimaanka ka gaadhay dadna macaanka inaanay helin baa laga yaaba iyagoo muminiina wuxuu xadiisku inoo tilmaamaya iimaanka in lagu kala badan yahay oo dadi inay darajaad ka gaadhaan macaansadaan dadna aanay gaadhayn masaladaasuu inoo tilmaamaya waana xadii caana tafaasiishiisa waa lahiya baabun calaamatu liimaani xub lansaar iimaanka calaamadihiisa waxaa ka mida ah ansaar in la jeclaado waa calaamat liimaan wey xadaana abulwaliid bukhaari waxa ii waxaa noo sheekeeya abulwaliid aayaalisi waa hishaam bnu cabdilmani hishaam bnu cabdilmani abulwaliid aayaalisi albasri basrana waa kasoo jeedi qaala xadaana shucba waa la yaqaana qaal ahbaranii cabdulaahi bnu cabdilaah bni jabr alansaari isaguna nin iqa bu aho taabici qaal waxa ui samictu anasa can nabiyi sal اllahu alayh wasalam qaal aayat liimaan iimaanka calaamadiisu xub lansaar ansaar in la jeclaada wey wa aayat nifaaq munaafiqnimada calaamadeeduna bugd lansaar ansaar in la naca wey xadiikan wuxuu tilmaamaya iimaanka calaamadihiisa waxaa ka mida ah ansaar in la jeclaado ansaar hadda waxaa lagu tilmaamay wixii lagu jeclaanay loo jeclaan maayo inay yihiin qabiil hebel loo jeclaan maayo waxyaabo kale <clears throat> waxaa loo jeclaanayaa inay ansaar yihiin inay nabiga u hiiliyeen calayhi salaau wasalaam qaabkaasaa loo jeclaanaya ansaar liannahum nasaru nabiya sal allahu alayh wasalam wladiina tabawau daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim wlaa yajiduuna fii suduurihim xaajaة mima uutuu wayuiruuna calى anfusihim walow kaana bihim khasaasa hiilinta islaamka u hiiliyeen nafyi xoolaba ay ku bixiyeen ayaa loo jeclaanaya ciddii nacaysa ee ansaarnimo u nacaysaa waa munaafiq wey waayo munaafiqiintii xilligaa joogay way nacaye gaaladii xilligaa joogay ee diidanaa islaamku inuu muuqdo nimankan islaamka u hiiliyey ee difaacaya waxa weeye way nacayeen maxay u nacayeen waxay u nacayeen diintay u nusreeyeen taa waxaa la mida dadka hadda culimmada aflagaadaynaya ama ducaadda maagaya ceebaynaya hadday u ceebaynayaan nin shiikoo cayiman hadduu u ceebaynaya wax ka dhexeeya xore isku fahmi waayeen xisaabo kalea ka dhexeeya siyaabo kale isugu dhaceen iyada ka hadlimayno waa wixii biniaadamku ay isku hayeen laakiin haduu culimada mar walba isku qaadayo miduu yaqaanay midaanu aqoonba mid ay isyaqaanaan iyo midaanu aqoonba uu mar walba la taagan yahay culimmadu waa sidaas culimadu xoolihii bay dhaceen culimmadu diintay ku danaysanayaan waxaad fahmaysaa qofkaasi inaanu diintiisu caadi ahayn munaafaqnima ku sugan ama watii ictiqaadiga ama watii camaliga waayo markuu sidaa isugu qaadayo cilmiga iyo diinta ay faafinayaan buu dhibsanaya diinta alla inay muuqato ayuu waxaweeye dhibsanaya koox cayima si gaara ah hadduu u haysto waa laga yaaba xaalku inuu dhow yahay laakiin marka culimada la ysku qaadayo xadiidkan aynu soo gudagelinayna oo la macno noqonaysa ansaar in la jeclaado waxaa calaamatuliimaan looga dhigay waa kaalinta ay diinta ku leeyihiin culimaduna kaalinta ay diinta ku leeyihiin cid waliba waa ogtahay daqiiqada ugu dambaysa waxaan kusoo koobaya tobankii nin baan idiin sheegaya hadda waxaanu soo marnay yacquub ibni ibraahim addawraqi xadiikaa ah hore laa yuminu axadukum xadiika ku xiga xalaawatuliimaan maxamed bnu lmuana maxamed bnu bashaarna waynu la sheegnay tobanka nin shiikha wallawi la yidhaahdaa jamciyey laba bayd ku jamciyey ishtaraka aimatu lhudaat dawi usuul sittati lwucaatu a'immada lixda ah waxay isku waafaqeen nimankan soo socda ishtaraka ala'immatu lhudaatu dawi lusuuli sittati lwucaatu fii tiscatin min ashuyuukhi almahara alxaafidiina annaaqidiina albarara ulaaika ashaju wabnu macmari alshaj waa cabdlaahi bn shaj alqaysi ulaaika ashaju wabnu macmari wa cabdilaah bn saciid alshaj wabnu macmari waa muxamed ibni macmar alqaysi waa inoo iman doona muxamed ibni macmar alqaysi nasrun wayacquubun wacamrun isari nasrun wa nasr ibni cali aljahdami nasr ibni cali aljahdami wa yacquub waa ninkaynu hadda sheegay yacquub ibni ibrahim addawraqi yacquub ibn ibrahim addawraqi wa camrun asari waa camr ibni cali alfallaas oo aimadii jarx wa tacdiilka ka mida camr ibni cali alfallaas wbn اlclى wbnu bashaari kada wbnu اlmuhanى waziyaadu yuxtada beytkaa dambana intii kale ku sheegay wuxuu sheegay ibn اlclى waa muxamed ibn اlclى abu kurayb alhamdani muxamed ibn اlclى waanoo iman doona waa shaykhu aصxaabi sit ibn bashaar waa muxamed ibn bashaar wbn اlmuhanى muxamed ibn اlmuhanى iyo iyaadun waa iyaad ibn yaya alxasani sagaalkani cabaas ibn cabdilcaiim alcambarina waa laysku hayaa oo waxawe miyay wada wadaageen dhammaantood laakiin sagaalka waa laysku waafaqsanya sagaalkani asxaabu sitaha ayay shuyuuhu yihiin wallahu aclam